بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال أدخل ولم يسلم wuxuu baab yahay ruuxu markuu yidhahdo ma soo galaa isagoon weli dadka aan salaamin qaala xadaثana muxamed ibnu salaam albikandi qaala أخبرنا مخلد بن يزيد القرشي قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال سمعت أبا هريرة يقول إذا قال ninku hadduu yidhaahdo aadkhulu ma soo galaa walam yusallim dadkana uusan salaamin faqul waxaad tidhahdaa laa soo geli maysid hadduu ruuxuu hoodihoodi ka bilaabo iyo ma soo galaa iyo waralku maad naga furtaan isagoon salaamu calaykum aan dhihin faqul laa buu dheh buuri soo geli mayso dheh buuri xataa ta'tiya ilaa ad la timaado laguu fasixi maayo weeye bilmiftaaxi furaha ad la timaado xataa ya'tiyaa ku fiicneed laakiin dhib ma lah ilaa ad la timaado furihii lagugu furaya albaabka oo ah salaanta lagaa furi maayo qultu waxaa idhi buuri haddaan cataa ahay assalaam miyaad u jeeddaan furaha albaabka aad sheegayso abu hurayrow ma salaanta qaala wuxuu idhi nacam haa qaala wa akhbaranaa jariir bimacnaa muxuu jeedaa bukhaari sanadka hore un hadde sheekhiisi hore muxuu ahaa moxamed bn salama albikandi yacni qaala xadaanaa moxamed bn salama albikandi akhbaranaa jariir wey saas iskugu xidhanta dhowr kor baad soo martay markuu laba xadiis isku sheekh ka warinayy uu isdaba dhigi jiray bukhaari in badan baad soo martay qaala wuxuu yidhi weeye ninkii ahaa maxamed bn salama albikandi wa akhbarnaa waxaa kaloo noo warramay ilaa hadda ay maxamed bn salam waxa u warramhayay makhlad ibnu yaziid marka hore ee sheekhiisii ahaa haddana sheekhiisi wuxuu ahaa jariir ibn cabdilxamiid adabi can mansuur can rabciy bni xiraashin qaal xadaanii rajulun nin baa ii warramay oo min bani caamirin reer bani caamir ah ninkaasoo jaa u yimid ila annebiy nin reer bani caamir ah oo rasuulka u yimid baa ii warramay jahaalatu saxaabiyi laa taduru aslan marba hadduu yahay saxaabi rasuulka u yimid magaciisa inaad taqaano iyo inaadan aqooni wax dhiba kugumayso faqaala saxaabigaa wuxuu yidhi nabiga u yimid a'alijo ma soo galaa nabi maxamedo ma soo galaa faqaala faqaala annabiyu liljaariyati nabigu wuxuu ku yidhi gabadhi guriga joogtay ukhrijii u bax faquulii lahu ninkaa waxaad ku tidhahdaa qul assalaamu calaykum gabadhi intaad istaagto bal ninkaas bannaanka taageerayla ma soo galaa warka ka bilaaba iyo hadalka u toosi carabka oo waxaad ku tidhahdaa dheh assalaamu calaykum a adkhulu ma soo galaa fainahu ninku lam yuxsin muusan wanaajinin alisti'daana idin dalabka idin doonidda iyo wixii looga baahna waa gafay waa surma surmasheegtay ninka asaga qaala saxaabigu wuxuu yidhi marka reer bani caamir fa samictuhaa warkii baan maqlay hadalkii nabi maxamed ee amarkiisii qabla an takhruja ilaya aljaariyatu gabadhii intaysan iisoo bixinba yaan nabiga hadalkiisii maqlahay gabadh yahay orod u tag wadaadkaas oo salaanta u hagaaji dhagtii baa waan maqlay buu marka waan ka gaadhsi ayib uu ka faa'idaysta faqultu waxaan idhi buui assalaamu calaykum aadkulu masoo galaa nabi maxamed bacda salaam faqaala rasulku wuxu uhi wacalayka salaantaas aduguna dushaada aatee udkhul soo gal waxaa laga qaadanayaa marar badan in lagu gaabsan karo ifraadka asaga wa aad ku qaadi karto salaantan aad ka dhigi karto wa calayka laakiin labaduba sunnada waa ku timid jamca iyo ifraadka waxaana badan jamaca badan qaala wuxu uhi saxaabigii fadakaltu waa soo galay faqultu waxaan idhi buui biayi shayin ji'ta nabi maxamedo maxaad la timi maxaa lagula soo diray biayi shayin ji'ta min alrisaala wاlnubuwa walcilmi wاddiin faqaala wuxuu nabi maxamed lam aatikum idin lama imanin ilaa bikhayrin waxaan khayr kahayn waxaan khayrkayn anu aan la imid ama idiin keenay ma jiraan khayr baan la imid ataytukum waxaa idinla imid litacbudu allaha ilaah caabudaan waxaan keenay oon la imid dhambaalka ah inaad rabbi caabudaan subxaanahu wa tacaala waxdahu laa shariika lah inaad aniga caabudaan ma inaad bangiye ii buuxisaan ma aha inaad xoolihii ii ii dhaqdaan ma aha inaad xoole ii raacdaan ma aha inaad aniga wax ii qabataan maaha ilahay alliyaed aan war caabuda warka wanaagsan baad haysaa ruux hadduu anu waxba kaa dooni maayo wax adiga ku anfacahaya qabso dantaada raaco waa gar wey waxdahu laa shariika lah watadacu inaad ka tagtaan cibaadata allaata waalcuza carruurtii waa dagaalantay miya watadacuu inaad ka tagtaan baan idinla imid cibaadata allaati waalcuzaa labadaasanam cibaadada inaad ka tagtaan baan idinku imid wa tusallu aad tukataan fi lleyli habeenkii dhexdiisa iyo wannahaari maalinkiiba khamsa salawaatin shan salaadood wa tasuumuu inaad soontaan baan la imid fi sanati sanadkii labiiyo tobankii bilood shahran hal bil wa taxujuu inaad u qasadaan ood aadaan haada albeyt kacbada ood xajidaan wa ta'khuduu inaad qaadaan baan la imid min maali akhniyaa'ikum tanaadkiinna maalkoodii akhniyadiinna qolyaha hodankee maalka qaba maalkooda inaad ka qaadaan xoogow aad ka qaadaan fa aad ku celisaan calaa fuqaraa'ikum soo warran maaha inaad isku keen dhaqo kiinna xoolaha badan xoogow yar laga qaado boqolkiiba labiiyo badh waxaan macno lahayn wey wax yar weeye laakiin waxaa lagugu barayaa deeqsinimada yacnii shareecadu waxaa weeyaan salaadoo kale culamadu waxay leeyihiin salaaddu waxay hordhac u tahay xikamka ku jira ilahi baa subxana wa tacala garanaya laakiin waxyaabahan ka fahmayna waxaa ka mida markaynu isha ku mudno waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadu waxay caddaysay markaad tukanaysa rabbi subxanahu inaad qaabishan tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hortaada yahay uusan kaasii jeedsaynin inaad ugu jeesata mooye waxay hordhac marka salaadda u tahay liru'yati illahi subxaanahu wa tacala fi alaakhira nimaan tukan jirin oo adduunkaba rabbi subxaanahu wa tacaala aan qaabili jirin aakharana ilahay arki maayo wey subxaanahu wa marka aakhara waxaa loo arki doonaa si toos ah oo badrheer ah oon daruuro ka sokeyn oo caal lahayn hadda adduunkan waxaa la rabkaa inaad qalbigaada ka aragto oo salaadda markaad tukanayso ilah inuu ku hor taagan yahay aad dawrato baa lagaa doonaya idan waa xikmada ku jirta wey lama sheegin cibaado kaloo markaad ku jirtaay layihi rabbi baa ku hor taagan subxana wa tacaala salaad baa la sheegay waa tamhiid iyo gogoldhig liru'yat illahi subxana wa tacala fi alaakhira soonka maxaa loo jideeyey waxyaabaynu ka fahmayna waxaa ka mid xikmooyinkiisa iyo sirarta ku jirta in nafta la layliyo ilahina lagaga cabso subxana watacaala balankaa kugu badan saad wax u cunaysaad adiga dhan baad baqiifa oo adoo shaydaankaa kaa buxsan bil ramadaan baa la gaadhi waad soomi adoo dhan baa caafimaadi shaydaanki wuu gaajoon jinkii wuu gaajoon ayib faina faina ashayطaana yajri min ibni aadama majra dam saa darteed dadka xataa xanuunsanaya wa ulqiya asxaabu ulqiya ka faa'idaysteen dadka xataa xanuunsanaya jimanka laga saaro ama sixirka iyo cuninta laga saaro haddii la soomiyo oo soon tadawuca daa'ima la yidhahdo xaggana qur-aan la saaro haaliban waa caafimaadaan leanna soonku waxaa weeyaan waa cibaado culus wey khatar oo u daran way nimanka ayaga nafta yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxaa la daba lacallakum tattaquun taqwo wey soonka waxaad ka go'aysaa cuntadii raashiinkii hurdadii badnayd soo jiifkii badnaa ee shahawaadkii hawlo badan zakada waxaa lagu barhayaa inaad wax bixiso haa antum haaulaa'i tudcawna litunfiquu fii sabiili اllah faminkum man yabkl waman yabkl fainamaa yabklu can nafsi ilahay baa sheegahaya wallaahi ruux kastoo bini aadama ummadda marka tasadaquu walaa tabkhlu sax wey maxaa yeelay ummadda in baa wax bakayl ilahay baa caddaynhaya faminkum man yabkl kulligiin deeqsiyaadkiina ka socon mayso fa minkum man yabqal waman yabqal fa inamaa can nafsi calaa nafsi lama dhihin can nafsi baa layidhi bimacnaa waxaan adaa lagaa qaadi adaana meel lagu dhigo hayaawe shilinka marka aad bixinaysay iyo sadaqadii iyo zakawaadkii iyo waajibaadkii naftaadaad kala baqayshay miyo cid kale waxba umaa tarin waxaad miskiinka ku sadaqaysan ama qaraabada aad ku xidhiidhan ama ahalka aad siini adaa is siinaya u fiirso ma siinaysa leanna waa kaydkaadii aakhara ku yaalay ku badbaadi lahayd marka soomaalida waxay yidhahdeen nina korkii biyo kama hakrado hadduu intuu balli iyo meel dhijaana ama war intuu galo ama garba u dhex fadhiista dooco inu qabaysto ma asagaa biyaas ku yaray mar wa intuu gembiye marna sacabihiisa la kala baxa si fiican buu u ayib idan maadaama aad tidhaahdeen nina korkii biyo kama hakrado nina korkii yuusan sadaqaadka iyo wax ka haran idan marka waxa lagu barhaya deeqsinimada zakawaadka marka lagaa qaadi maayo xoolihii oo dhan haddii la nin markuu sanadku dhamaa xoolihiisa boqolkiiba konton ha bixiyo meesha waa lagu kala dareeri lahaa wayukhrij adqaanakum way markaas balaayadinna banaanka imala xumaantiina laakiin waxaa la yidhi boqolkiiba labiiyo badh wixii lacag ah iyo xataa dahabkii iyo fidawaad wixii lamid ah amaa raashimaha kuu go-ayo saddex biloodba kugu soo goy gudihii tobankii kintaal hal kintaal ka bixi boqolkii koob kooba ka bixi tobanka koob baan rabaa kooba ka bixi boqol koobo toban ka bixi kunka kiilo maxaan ka bixin boqol kiilo dhahaad le waa cushure waa inta ugu badan wey zakada ugu badan laga qaado cushurkaas wey amaa talaaiinka iyo arbaciinka iyo iyagu waa baab kale wey geelo markuu shan gaaro maxaa la neef geela bixi laguma dhihin maxaa la ceesaan ama sideen yar ha la bixiyo waa neef adhe xataa cushur walaa qumus ma dhama ayib idan maxaa lagu barayaa dadka muslimiintana wax bixiyaan <clears throat> qaala wuxuu ihi saxaabigu faqultu lahu nabigu waxaan ku idhi hal min alcilmi nabi maxamedow maadaama aad nabi tahay cilmiga ma ka mid yahay shay-un shay laa taclamu aadan ogeyn wax kasta nabi maxamed lagu weydiye ka jawaabta haddii diin lagu weydiyo waxun daadanaysaa cilmiga waxadan aqoonin ood ka jaahil tahay ma jiraa nabi maxamedow su-aal muhiima ah wey daye qaala nabi wuxuu ihi laqad callama allahu khayra ilaahay wax badan buuna baray khayr yani laqad callama allahu ilaahay wuxuuna baray ummadda baray khayran khayr wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullahi calayka cadiima taa waa gogoldhig wey amaa su-aashaadi saxaabiyow wa ina min alcilmi cilmiga waxaa ka mida ah ilaahay subxaanahu wa uu ummadda siiyo ama u diiday intaba maa laa yaclamu ila allah cilmiga waxaa ka mid ah wuxuu rabbi mooye cid kale aysan ogeyn hayb baa jira ma aha bini aadam inuu wax kasta garanay ambiyaduna cilmigo dhan daadsheen ma aha hawle ilahay u xidhan baa jira subxaana wa tacaala shan tug la yaqaano ee qur-aanka lagu sheegay laa yaclamuhuna ila allah ilahaybaa ilahay mooy cid kale ma ina allaha cindahu cilmu saaca qiyaamadu xilliga ay dhici lama yaqaan kun sano iyo shii baada noolaan baa alfi iyo shii alfayn iyo shii wax kasta dhaaf shii socon weyde hmm. kun sagaal boqol siddeetan iyo afarti baa la adunkaa rogman hayay o dhan laga qaxay waxba kama jiraan wax u bixi kara iyo wax sheegi kara midnaba ma jiraan adduun baa shiiba hadha iyo wax yarbaa baa inoo hadhay inta dhima ilahi ba subxana watacala garanaya laakiin shareecadu waxay caddaysay adduunka intiis la maray iyo inta dhiman inayn boqolkiiba hal dhannayn tobankiiba hal ma dhanno waxaa daaray nabi maxamed waxaa laysoo bixiyey bicutu ana bicutu fii nasiimi saaca saxansaxadii iyo dabayshii qiyaamada laga soo horsaaray le roob markuu dogo waxaa ka soo horeysa wuxuu gufaacaya saxansaxaya durba dhibaca ku qabanhaya daqiiqada kadib dhibaca roobka ku qaban dabeeshaana ka soo horraysa intaasoo kale nabigu qiyaamada ka horreeyaaba idan marka waxaad ka garanaysaa adduunku intuu soo dhisnaa inay kumaan kum sano ka badan tahay kumaan kum soddon kun labaatan kun oo sano iyo ka badan maxaa yeelay nabi maxamed xilliguu saala waxaa laga joogaa waxa ku dhow kun iyo shan boqol sano idan marka hadduu nabigu sii sal slam adduunka xaggaasu warka soo gaabay toddobaatan kun oo ummadoodba toddobaatan ummadood baa inagu sii toddobaatanaadnay lixdan iyo sagaal ummad baa naga horreeyay lixdan iyo sagaal ummadood oy ummad kasta ummadda nebi maxamed ka cimri dheer tahay baa lasoo maray ummadda nebi maxamed baa kun iyo shan boqol maraysa ummad kastana waa waa kaa cimri dheeray idan bal lixdan iyo sagaal igu dhufa laba kunoo haddaad doonto ku dhufa maa meeqa boqol iyo labaatan kun oo sano waa cala aqali taqdiir wey waa iska adoors ina wax ku fahantaan baan oga jeeda laakiin wuxuu adduun ma dhow laakiin hadda waxaa la taagan yahay qarki qarkii baa la taagan yahay hmm. waa isku mid hate kahatayn haddii la yihahdo wx waa yar tahay nasiimu saaca kahatayn intaasoo kale an dhexaynaa wey been yadaya saaca buu nabaga caddaynaya wx waa dhow dahay ilahay baa garan lakin wax taxdiid ah wadaadda munajimiin iyo caraafiin iyo qolyo yahuud iyo kuwa nasaare iyo kuwa masaare oo islaam sheegan kulli waxay isku dayan inay sheegaan xilliga qaydaan waxay socon weshe warkaas meelgeed hal khabar oo ku ansaxay adduunka xilliguu ku egyahay taxdiidkiisa ma jiraan laakiin calaamadaa jira ashraad ugu galagaran intay soo jirto intay soo dhowdahay laakiin xilli taxdiid ah wax sheegi karaa oon allah subxana wa tacala kayn ma jira ina allaha cindahu cilmu saaca wa yunazilu alkayb roobka ilaahay baa keena subxaana wa tacaala dhibicdu xilligay bilaaban bitaxdiid wax sheegi karaa lama arko ilahay baa garanay laakiin odoros ilahi waxaan ooga baranay birri oo kale in roob ahay ma la gaadhay saddex beelba dhammaad alleelahay gu waa ina hayaa gumaanta waa ina hayaa berri oo kale waxaa macquul in roob da'o cirkusu u gurguurahay marka indhaha wax lagu mudo qolyahan cimilada ka shaqeeya iyo hawlaha ay fafiiriyaan waxbay qiyaasi karaan laakiin bitaxdiid dhibaca u horeeya xil lagu bilaa wax sheega lama arko taasaa laga hadlahaya ah. geerida ilahay baa subxaanahu wa tacaala gacanta ku hayo yaqaana xilligu ruuxu dhiman subxana wa tacaala laakiin ruuxu iyo bini aadamku markay in badan adduun kusoo dhaqmaanoo dadka dhammaaday ruuxan inuu dhiman ruuxan uusan cudur ka kacin mara badan bay kuu muuqan cabaas iyo cali baa nabi maxamed isagoo fii marad almowt cuurka nabigu u dhintay nabi maxamed uu saa u fiiriyey cabbaas markaasuu yidhi caliyow nabi maxamed wuu dhimanaya cuurka ka kici mahaye dardaarama inooga qortid buu hi niyo xoogow dardaaran inooga qor cali wuxuu yihi adeerow sid hawshaa ku ogaatay wuxuu reer cabdilmuطalib markay dhimanayaan waan aqanaa buur indhaha nabi maxamed wuu sii socdaa buur oday weyn oo ree cabdilmuطalib ka dambeeyey raggi o dhan waa dhammaaday ree cabdilmuطalib asaa ka dambeey marka ka tagna nin waayeela jacfar waa dhintay oo xamse dhimay oo maxaanku dhahayy abu aalib isna gaalimo ku dhintay oo caqiil raggan reer cabdimudalib ahaa cali iyo asagaa ka dambeeya asagana u weynaad rag markaa jooga u daweynaa marka wuxuu indhaha nebi maxamed anu aan leeha aan ku arko raggii reer cabdimudalib dhamaan jira ishiisii buu lehay bu ayar dasaarka inooga qor markaas ruux waad qiyaasi kartaa wamaca dalika bitaxdiid xilligu ruuxu nafdici ma sheegi kartid hawlaha ilahay baa subxana wa tala iska leh jumlatan dadku waxbay ogaan karaan jumla aan kor ahaan laakiin tafsiilka daqiiqa allah iskale subxana wa tacala telescob baa bilcaan la saarayoo wiil bay xumbaarsan tahay baa la yidhi raayihiisi baa la arkay wiil bay xumbaarsan tahay baa la yidhi qaybkii baa la ogaada hawsha saas maaha ayib telescob baa la saarayoo islaantu gabadh bay dhali doontaa wixii waa kashifnay wayaclamu maa fi raxam meeshu waa ka baxay taas ma tafsiilka daqiiqa lama yaqaan goormay ogaadaan wuxuu wiil yahay ama gabadh yahay afarba wixii ka dambeey cilmiga daqiiqa waxaa weeye ruuxa ajashiisu intay qoran tahay waa ilahay subxana u qoran tahay cilliguu soo bixi doono saacaduu soo bixi doono wuxuu yahay wuxuu calfan doono xilliguu dhiman doono wuxuu dhaqi doono wuxuu mari doono intuu meel istaagi doono shaqi iyo saciid wax dhan waa qoranta tafsiir daqiiq yaa og hawsha iyada cidna ma oga subxana wataala allan baa garanaya subxana wa tacaala haaniyan markay malaa'igtu ogaato oo malag loo diraba ama fii quduuni arbaciina yowm ha lagu diro ama ka yar ha lagu diro ama ka badan ha lagu diro makhluuq baa ogaaday hayb waa ka baxay meesha hadduu makhluuq malag ogaado loo diray hayb maa hawshu binisbatigay ayb tahay ama binisbati malaaika malagi loo diray ayb ma aha ayb ta laga waa inta usbuucyaha u horaysa wuxuu u yahay waa tafsiilka daqiiqa ah ama cilmiga khaaska ee qaybka ku tacalluq ruuxa noloshiisa wuxuu calfan doono wuxuu dhalan dono waxaas o dhan wey marka yaysan xogoon sayniska ku wareerin naftana kaa qaadi anigu waxaan u joogay nairobi ninty eightkii ba waxay dhaheen cimaad la fiiriyo koob biyaa laga karban maayo abaaraa dhici doona roob la-aan baa dhici doonta waraha ha la buuxsado taangiya ha la waxaysto for strid baan deganay biyaa biyaa nagalay sheekh saan roobkii xataa guryahan ku jiray baa naga celin waay nimoniga ragda kuga dhacday baa biya la wada shuba waxaa waa duufaanihii ka dhacay ilaa dhooble iyo jubbooyinka khariibadu garamayso naytaidka maxay u bixiyeen wax la garan waaya u bixiyeen aalmihii waxaa doonta idinku sheega roobkaas maalmihii ku horeysay waxay lahayd midadagaysid idinku anugu afkan ma aqoonin mid aan qaraaba naar waa maxay sheegahaya wuxuu yidhi warkaasay leeyihiin abaar baa dhici doonta waa in baraagaha la buuxiyo tangiyaha la buuxiyo laba maalmood kadib nairobi biyaa la fadhin waayo soomaliya waa laga qaxay kuwan bay aan kenya wuxuu warkaa sheegaya warka waxaa kama jiraan ayib qodoros iyo xoogow beeqaaq waa iska jira laakiin cilmiga tafsiirka daqiiqa ah ilahay baa subxana wa tacala iskale wyunazil اhayثa wyaclamu ilahay wuxuu og yahay ma fi اlarxaami jumlaa watafsiila wma tadri nafsun nafna ma ogo maada tagsibu hadad bari waxay calfan waxay samayn waxay shaqaysan wma tadri nafsun biayi ardin tamuut meelaad ku dhiman war umaysa ayb bal nabig xasan kasm sal slam ilaahay subxaana wa markuu naftaada iyo xakawdaada uu dhigay in lagaaga qaado soomaaliya ama geeska africa meelo ka mid ah ama yurub iyo galbeed meeshii inaad ku dhimato qorayd baa dan lagaa gelinaya sidaad kaga joogto u fiicantan baad cagtaada kor loo qaadi wani waad aqanta iska joog maya xoogo waxaan gaadhi reerkii toban sana reerki madu salaamin xamar baa buddaada ku qodantaa sidaad u istaagta lagaa hoosboodi mawdkaa kaa adeegi waa dhammaatay ayib marka ma taqaani meel ku dhiman baabu kayfa اlistidaan wuxuu baab yahay qaabkii idanka loo dalbahaya xadaثana cabdullahi bn abi shayba saaxib اlmusanaf xadiidkuna musanafkiisu ku jira labaatan iyo shan kun iyo toddoba boqol raqamka ah bihada sanadi nafsih qaala xadaثanii yaxya ibn aadam ibn sulayman alkufi iqaة xaafid faadil can اlxasan bn salix ibn xay alhamadani aلthawri iqaة imaam can salamة bn kuhayn alxadrami dhowr koor ban sheekhaa soo maray abu yaxya alkufi iqaة imaam can saciid bni jubayr can bni cabaasin qaal ista'dana cumaru cumar baa idan weydiistay cala anabiyi rasuulku idan weydiistay nabi maxamed buu salaamay faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaa rasuuli illah salaan iyo nabadgelyo asalaamu calaykum aalubadu idinku waa salaamantihin ayadkhulu cumaru cumar ma soo geli tafsiil buu geliy cumar hawsha ayadaa ibnu cabdibar xadiidkan intuu takhriijiyey wuxuu leeyahy axsanu xadiidin yurwaa fii kayfiyat alislaam weybu xadiid la wariyo oo nabi maxamed laga soo xigto iyo saxaabadiisu oo xadiidkan ka quruxsan qaabka idanka loo dalbaya ma jiraanba saa u quruxsan buu leeyay warkuu cad yahay asalaamu calaykum ayadkhulu fulaanu warka caddeys daba dhig waa hebele ma soo galaa salaantana waa horraysa ayb laakiin tafsiilka hadda inaad tiraahdo sheekh assalaamu calaykum ahlu beytkii caruurtii haweenka meeshan dhoobanoo assalaamu calaykum ma soo galay hadda lagaa yeeli maayo tasliim alkhaasa wey nabi maxamed dadka waa ka dawanaa saxaabadana baabka markaysan nabiga u dayn jiray ama adiga lagaa yeeli maayo adiga waxaa laga rabaa salaan caan ah oo dadka meeshu ku jira wada salaanto kadibna ma soo galaba lagaa doonaya wuxuu ka rabaa ibnu cabdilbar salaantii iyo ruuxii magaciisa isdaba yaallo wey iyo alabka codsiga inaad guriga soo gasha ah ayib isku qoofalan waa soo marray abu muusa alashcari oo yidhi assalaamu calaykum hada cabdullahi bnu qays loo aamusay haddana wuxuu yihi assalaamu calaykum hada alashcari waa loo aamusay haddana wuxuu yihi assalaamu calaykum hada abu muusa shib baa lagii iska dhaqaq maca salaama ayib markuuna magaciisa saddexan buu sheegay waa loo aamusay haddana wuxuu sheegay kunyadiisii abu muusa waa la maqli waaye nasabkiisi buu sheegtay iyo eh, isirkiisi intaba marka la maqlay ba iska dhaqaa haddaad magac caan ku tahay asaga hormari haddii magac caanka uu socon waayo magaca kale saxan sheeg hadduu socon waayo naanays ku dar naanays hadda shaqayn weydo qabiilkaba sheeg haddaad doonto ayib haddaad laakiin soomaliya dhexdeeda qabiil ka sheegto waa cunsuri faara qabiilaysta ah oo khariim bay ku odhanhayaan niman aafaysan wey qabiilka bannaanka in laga sheegana ma og habeenkana waa ku shaqaystaan inaad tirado hebel yaa tahay cabdulahi magacaa hebel hebel qoysgee tahay ree hebel baan ahay muxuu kudhi wadaadku waa khariban warkaa bilowday saad ugu dhaqaaqana intooda kooxdaas urursan ree hebel danaha khaaska laga wada hadli war waxaan waa nasab iyo litacaarafuu wey maxaabalooka in laisku barto nin baad arkaysa toban sanaad wada joogaysaa magaciisaada weydiin adaa yaqaanaa qabiilku yahay ma taqaanid qoysuu yahay ma taqaanid beri hadduu dhib qabsado turkiga uguma yeedhi kartid mushkilad jirta beri haddii ninkaa dhib ku dhaco reebaa ugu qaylida ma taqaani inaga nin saaxiib baanu ahayn halkaa wajo jiro jamaacat masjid ba ahlo khayr ba ahayo ninhaddaa qiim badnada awa ah, xagee sheega ah, dareeskiisa lama rabo warkaa sheekh ninka waa inaad barato sheekh isirkiisa abtirkiisa meeshuu ka yimid ahalkiisa qaraabadiisa shakhsasa la doonaya kutubat rijaal akhri taraajim culammadii diinta ku soo gaadhisay akhri warkooda hebel in hebel hebel buu ahaa xilligaasuu dhashay maalin ku horraysay kitaab iyo diin u akhrisay xilligaasay ahayd xilligaasuu dhintay sanadkaa wixii ka dambey xooguhu sheekhu masaxa lagaga darmo waa xoogu waa waayeelay wixii ka dambaysay fuul buu ahaa waa la cadayn dadka waa in la barta sheekh soddon sanaa garab joogtaas mana taqaanaan mushkilo wey ayib lama baana sidii jabhaddii in la wada joogo waa in sidii waatiin la wada joogo lasbartaa la doonaya baabu man qaala man daa wuxuu baab yahay ninkii yidhi man daa kan waa kuma oo faqaala yidhi ana markaad assalaamu calaykum tiraad qowqow ka siisa waa kumaa lagu yidhi waa anigaa tiri waa anigu aad farabaanta yaa tahadi macadow baata mise gacal baata laguma yaqaan xadaثana abulwaliid hishaam bn cabdilmalik aطayaalisi qaala xadaثana shucba can muxamed ibn munkadir qaala samictu jaabiran yaquul ataytu الnabiya nabi maxamed baan u imid fii daynin dayn baan ugu imid aabbahay lagu lahaa aabbihii cabdullahi bni camr bn xaraam saxaabiga jaliilka ahaa min shuhadaai uxudin waad garanaysaan ninkii wey dayn aabbihii lagu lahaa yuhuud ku lahayd buu nabiga ugu yimid inuu nabiga kala hadlo nabi maxamed qolyihuuda igala hadal beertii aabbahay jaabi uu ka dhintay wuxuu hanti ka tegay sanadka wixii ka soo baxay yuhuday qaata daynta aabbahayna cafiya buu ku yidhi way diideen waxay dhaheen shilin kugu cafin mayno nabigu u yimi nabi maxamedoo balkaale qolyihii yuhuudda ah aabbahay waad ogtahay cabdullaahi waxaa lagu dilay qutila macad dayn badan buu ka tegay iyo gabdha agoomo fara badan balkaale nimanka igala hadal nabi maxamed u ergeeyey ma baa nabi wax ka yeelaysaad wax aafaysan wey malagood galay weeye nabigay bay ergada ka diideen nabigu wuxuu yihi jaabiro waxaad yeelaysaa wixii timirta geedaha ku yaala o dhan soo gur soo daadi dhammaan hal meel intaad kureer ku keento ood meel ku soo ururiso oo ku soo alkuudi markaad timirtao dhan soo ururiso ii yeedh haroorti igu soo kal markuu timirtao dhan ururiyey meel kuu keenay buu nabi maxamed u yeedhay nabi maxamed baa tegey timirtuu nabigu dhex istaagay uu ku duceeyey uu kutub iskaga tegay wuxuu ihi jaabir waxaad yeelaysaa wixii yahuud ahaa iyo wixii cabdullaahi aabbaha dayn kula o dhan walaa ansaaroo dhan soo ururiya hamaystaano saacadda laga bilaabo marka horena timirtu oo dhan waxay ahayd ma dhannayn nis dayntii lagu lahaa duqa aabbiya niskad ma dhannayn wax meesha saara marka wixii yuhuud ay ku lahayd iyo wixii ansaar iyo dayn oo dhan ah, u yeedh yuhuud baa timid nin kasta wixiisibu mista nin ka soo dayn laha xataa muslimiintu waxooda waa miisteen timirta iyadoo sideedii ah buu jaabir ka soo nabi maxamed u nabi maxamed oo timirtii saalaakao dhan baa la miisanaya ilaa casarka bay maraysaa sideeda weeye hal iskama dhimin nabi wuxuu yidhi abubakar iyo cumar u sheeg in badan baa la kari waayey u sheeg labadaa wadaad abubakar iyo cumar nabi maxamed oo dhan tawasha waa ogeyni maxaad naga rabtaa nabi de waxay yahaan wasiiradii khayrka ahaayeenoo nabi maxamed wuxuu doonayaa mucjisaadkaasi alaabtaas hodaa inay qalbigooda ku dago walaakin liyadma'ina qalbii qaala awalam tu'min qaala bala bal cumar iyo abubakr ayagoo maqan oon goobta joogin yuu dhihi nabi maxamed haadaa yuminu kuma ninkan faqultu ana waa anigaan idhi qaala ana ana nabigu hadalkii buu celceliyey oo calanjiyey kaana waxaad moodaa nabigu karihahu inuu hadalkaa dhibsaday waa korsaday oo dhibsaday maxaa yeele adabku waxaa weye ruux waxa lagu weydiy waa kumaa lagu yidhi ana damiir lagaama doonahaya magac sariixa laga rabaa kunya sariixa magac sariixa laga rabaa wax lagu garto tacriif dhammaystiran ana lagaa yeeli maayo ibhaam wey idan marka nabigu saas u canaantay xadaana cali ibnu xusain iqat xaafid ibnu shaqiiq almarwasi qala xadaana xusain ibnu waaqid almarwasi qala xadaana cabdullahi bn burayda ibn xusayn alaslami can abihi burayda qaala kharaja الnabiy nabi maxamed baa wuxuu u baxay ila masjid masaajidku aaday salawatullah waslamu alayh wa abu muusa alashcari yaqra'u abu muusana masaajidka dhexdiisu quraan dariirinhaya faqaala rasuulku wuxuu uhi man haada waa kuma ninkan idan ruuxu man haadaa leeyahay maha nabigu abu muusa waan xadiid waynu soo marray man haadaa wuxuu ku jeedaa burayda nabiga ka hor yimid markaasu nabiga war kumaa tahay faqultu waxaa dhi ana burayda burayda la yihahdaa juciltu fidaaka furashada rabbi aga yeele meesha adugu dhib kugu iman la anaga ugu yimaada nabi maxamed anago aan ku baxo ee burayda magaceed la yidhahdaa faqaala nabi wuxuuhi marka buraydu la hadlay qad ucdiya haada kan waxaa la siiyey abi muusa ah mismaaran garri baa la siiyey ama turumbo min masaamiiri aali daawuud baab ida sta'dana faqaal waynu soo marra xadidka asaga muxuu ka rabaa bukhaari asagu man haadaa marka la yidhi burayda muxuu ku jawaabay ana burayda ana ma dhihin magaciisi buu sheegay idan bukhaari wuxuu rabaa isti'daanka marka intaad idan dalabta lagu weydiiyo kumaa tahay lagu yidhahdo iyo haddii aan ku toydaba oo intaad war kumaa tahay nin waa lagu yaqaana lagaa yeedhi maayo magaalada ragga joogaan jamaacadaan ka tirsanaha lagaa yeehi magacaada sheeg saaxiibadaa baan ka tirsanahay xerta beryahan cashar ka dhegeysataan ma soconaysa hawsha socon mayso bukhaari marka wuxuu leeyahy mar kastoo lagaaga tacriiftaadu ama istidaan ha noqoto ama tayesho iyo tacriif baa noqdee magacu cad sheeg allahuma marka haddaysan laga baqin hadee hawla amni hawla amni baa jira lay baryahani haddana hawlaha jiran wey baabu ida ista'dana faqaal udkhul bisalaam ida ista'dana ruux hadduu idan dalbo faqaala ninkii idmahaya u yidhahday udkhul bisalaam war ma soo galaa baan kudhaha asalaamu calaykum adkhul udkhul bisalaam baa tidhi warkaa war saxan maaha idan udkhul bisalaam shardiga ah dhib buu keeni doonaa saxaabaad diidi doonta soo fiir adugu xadaثana malik bn ismaaciil qaala xadaثana israa'iil ibnu man baarak allah fiikum israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq asabici say fiican can abi jacfar alfara abi jacfar waxaynu ku soo maray salmaan magaciisa in lagu sheegay kaysaan in lagu sheegay ziyaad in lagu sheegay adugu wuxuu caan ku yahay kunyada asaga kunyada ayada abu jacfar alfara alkufi ahiqat اlimaam can cabdiraxmaan ibnu judcaan awowgii baa loo tiiriyey lakin waa cabdiraxmaan ibnu muxamed ibnu zayd ibnu judcaan wey magaciisu nin baa wuxuu caan ku noqonaya magaca awowga uu leeyahay dhaqanka somalida way taqaanaa awowgaa wuxuu leeyahy ogo magac yar ka duwa magacyaha kale markaas lagugu dhaji aabbaha magaciisa baa lagu sinay hadii la doono mar waxaa lagu siinay awowga labaad magaciisa ayib qaala wuxuu ihi taabicigaas kuntu maca cabdillahi bni cumar aan la joogo fastaadana wuxuu idan ka dalbay cumar ibni cumar calaa ahli beytin qolyo guri deganaa bu ma soo gala assalaamu calaykum faqiila waxaa lagu yidhi udkhul ku gal bisalaamin nabadgelyo ku gal fa abaa waa diiday ibnu cumar an yadkhula calayhim inu galo waa diiday liannu mogtu waa shardi inaad bisalaam ku geli iyo inaad bidambi ku geli inaad beedabdaro ku geli iyo inaad mala urhaya hawsha maa waa faduul weey war idan baan kaa dalbadayee soo gal dhamaa soo gelin warkaas laga rabaa nabad ku soo gal kaa mayso idan ibn cumar wuxuu diidan yahay waa tacliiq iyo lafdi iyo hawlo aysan salafku aqoon nabi maxamed usa aqoon nabi maxamed toogal wacalaykum asalaam udkhul baa lagaa rabaa udkhul bisalaam hawlahaas kaa socon mayso bal wuxuu leeyahay eh, ninka loo yaqaano abi mijlis laxq ibn xubayd wuxuu leeyahay abi mijlis wuxuu leeyahay kaana ibnu cumar ida ista'dana faqiila lahu udkhul bisalaam rajaca haddii mintuu idan dalbi leedahay udkhul bisalaam uu iska noqon jiray wuxuuna odhan jiray bilaahi adri adkhulu bisalaan biayri salaam ma aqaan inaaman tilaabadan qaba dhici doona oo nafta kala bixi iyo inaad bi qababa aad geli maa warhaya hawle hayb ah oo ilaahay subxaana wa tacala iraadadiisa mashiisa ku tacalluqda ii bandhigta kaana socon mayso warka asaga shardiga meesha ka daa ee adaa khiyaar la ama ii fasax guriga aan soo galo ama ii diid ayib adu lakin waxaad wadaadku muxuu biiya waaba idkhuluuha bisalaamin aamina weeye bisalaamin aamina meelaysan ka soconayn meesha loogu talagalay geed gudahooda jamcu daar xadaثana أyub ibn sulayman ibn bilaal qaala xadaثanii abu bakr ibn abi uweys magaciisa cabdilxamiid baa loo yaqaana kunyadiisu caan ku yahay abu ibn abi uweys cabdilxamiid ibn cabdillahi baa loo yaqana waa iqaة imaam can sulaymaan ibn bilaal ataymi can kaiir ibn zayd alaslami can اlwaliid ibn rabax ana aba hurayrata qaal xadiiska waynu soo maray habeenka u dambaysa xadiisan ku istaagna wey an arinay qaala qaala rasuul lah rasulka wuxu idaa dakhala albasaru araggu hadduu gudaha tago oo ishaada ay gudaha iyo gurigooga ku dhacdo gudahoodii falaa idna idan mis wax lagaaga idmi oba dhex joogtaaye aduu albaabka bartinta isku aadisay raarta fiirinayo qolka jifka indhaha ku hay yaa tiri salaamu calaykum ma soo galaa dawshaa socon mayso waxaa lagugu talagalay intaad dhinac isku eh, istaagto od baydho adoon wax u jeedin inaad tirahdo salaamu calaykum ma soo galaa adoo reerkii eh, gudihiisaba daawanay oo raartiiba indhaha wxo dhan ba ujeeda waxba ma jiraan waa ku ciyaarta idaa dakhala albasaru falaa idna xadiidkan waa xadid xasan sheekhu waa daciifiya lakin waynu soo maray taqadama alkalaamu caleyh xadidka asaga kun siddeetan iyo labaan kusoo maray yani cilada lagu sheegay inaysan cilo sala lahayn inaysan xoog badnayn marka xadidku waa xasan yahay xadaثna mxamed بn kasيr الcabdi qaal abarna sufyaan الhwri sufyan bn saciid bn masruq الhwri abi cabd الlah can abi isxaaq الsabيci magaci abi isxaaq cmr بn abd لlah الhmdani abu isxaaq abu isxaq maxaad tirahdeen camr بn cabd لlahi الhamdani yaa yidhi maxamed hawshaa kaa waa seexday shee cabditax can muslim nudayr muslim nudayr waynu soo maray inuu yahay rajul laa ba'sa bihi laakiin xaafidku maqbuul buu ku sheega lakin ninkan maqbul waa ka wen yahay qaala istadana rajulu nin baa idan weydiista calaa xudayfata bn lyamaan faطalacaa markaasuu gudihii fiiriyey asalaamu calaykum adkul buu raartii bun ujeedaa ishu wuxuu ku xadhayaa gurigo dhan bu ishu ku hayaa wa qaala wuxuu idhi marka adkhulu ma soo galaa qaala xudayfa wuxuu ihi amaa caynuka ishaadi miyaa faqad dakhalat ishu way soo gashay buuri ishaadu guriga ku jirtaa buuri waad joogtaa ama isfika amaa xaggaada dambe qaarkaada dambe soo maha falam tadul weli maysa soo gelin ishaadu gurigu way soo gashay uu idin yahow amaa dabadaada iyo qaarkaada dambe banaanku joogaa iigooda waa saaysa ma ogtahay leannu ishii waaba joogtaaba wax kuu dhiman waad arkaysaa maba jee markaad soo gashay waad dhex taagan tahay saxiix isnaad wa qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi yani bukhaari sanadkiibuu gooyey waa isla sanadka hadda wey waynu soo maray sanadkan laftirkiisa ee goynayo kun iyo lixdan baynu ku soo wa qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi xudayfa ku yidhi asta'dinu calaa ummi waynu soo marray xadiidka xudayfa nin u wuxuu yidhi hooyaday idin ma weydiisanaya hooyaday guri ay degantahay haddaan imaado hooyay ma soo galaa miyaan dhimayso dalaq baan iska dhigi qaala wuxuu idhi xudayfa in lam tasta'din haddaadan hooyadaa idan weydiisan markaad u gelayso ra'ayta maa yasuu'uk waxaan indhaha saari doontaa waxaada ku farxin wax ku xumeeya ayib ruuxu waa ruux dumar ah waa waalid ayib gurigeeda way ku jirtaa way dhariraysan kartaa hadalku ha iska ordin hooyada ha ahaato waalidka ha ahaato laakiin marar badan baysan jeclayn inaad cawrada aragto ama jidkeeda qayb ka mid aad aragto marka soo reebo waa hooyada basaa ku ordin hooye ma soo gala dhe salaamu calaykum hooye soo gal xiriigtaadi sug ayib xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qاal xadaثna aban iبn يزيد الcطاr الbsrي ثiqة lah أfrاad qاala xadaثnii yaحyى أna إسxاaq بn cabdالlah بn abi طلحة xadaثhu can anas بn malik adeerkii wax ka warinaya isxaaq أna أcraabiya nin reemiye ah ayaa ataa beyta rasuuli الlahi gurigii nebi maxamed buu tegey salawaat ullahi wasalaamu عalayh faalqama caynahu faadkhala caynahu iqaamku waa meesha duleesho markaad isha saarto ku bixiso oo duleelkii meesha baqbaqa isha leekiisa ku qarisaba ku daboosho faalqama markaasuu ku buuxshay caynahu ishiisii khusaas albaabi albaabka dulalkiisi dulaalka ama baqbaa waxaa u taqaana ma aqaane yani meelaha duldulaasha yaa khusaaska la yahdaa idan ishii buu saaray il sacab saaray buu kaga dhigay fa akhada sahman nabi maxamed gamoon buu qaatay fallaadh buu qaatay leeb aw cuudan ama laan ama qori muxadadan af qori af ama faliiq ama fatiiq waxaa tiradaba ayuu nabigu qaatay salawatullah slam fatawakha wuxuu la beegsaday alacraabiya ninka remiig ah nabigu leebku aaday ama fallaadhuu aaday ama muducu aaday nabigu wuxuu la beegsanhayaa ninkii remiyiga ishiis liyafqaa su u soo rido darteed caynal acaraabi ninkii remiyiga ishiis fadaha markaasu cararay wadaadka remiyiga faqaala rasuulku wuxuu ihi amaa inaka low habatta walee adugu haddaad sugnaan lahayd buui sii taagnan lahayd laqafa'tu caynaka ishaan tuuri laha ishaada bannaankaan keeni laha ibnu qayim sharxiisa u shar xadiiskan oo kayna soo marray iyo wixii la midka ah xadaثna cabdالlahi bn yaزيid almuqri almaki qaala xadaثna shucb min kibaar shuyukh الbukhaarي xadaثna shucbة can caطاء ibn dinaar ثiqaة xaafiظ can camaar ibn sacd الtujaybi ثiqaة faadil ila anahu lam yudrik cumara inqiطaac baa ku jira xadiidka sanadkiisa laakiin sida kale waa rijaal wey culculus qaala wuxuu ihi taabicigaas qaala cumar bn khaaab radia allahu tacaala canh man mala'a ninka ka buuxsha caynayhi labadiisa indhood ka buuxiya min qaacati beytin guri saaxadii ama ardaagii ama gudihii aacadu waa saaada meesha banaan wey man malaga caynayhi niisa ninka ka buuxiya min qaacati beytin guri saaxadii ama ardaagii ama banaankii ama gudihii isha geliye weye qabla an yu'dana lahu intaan loo idmin ka hor adoon lagu idmin baad guriga firisay ood indhihii ood gelisayba faqad fasaqa ninka waa faasiqoobay fakratiisa la qaban maayo ضaciifu isnaad mawquuf camaar ibnu sacad buu sheekhu lam yudrik cumara sax wey xadaثna isxaaq ibn ibraahim ibn اlcalaa ruuxu hadduu jaahil ka yahay kayfiyat اlistidaani hawlaha waa loo cuurdaari laakiin ruuxu asagoo og hawsha inaysan bannaanayn hadduu guryaha isha u rito oo raarta fiiriyo inuu ku faasiqnimo muran ma laha ishiisa baa loo ridahayaaye waaba dembi keenaya in ishiisa ay u dhacdo qiimaha badnayd marka inuu fisqiya shiki ma laha laakiin asalku min xayثu sanad ma sugna wey xadaثna isxaaq ibn ibrahim ibn اlcalaa saduuq yahim qaala xadaثanii camr ibn xaariث ibn الضaxaak fiihi ضacf xadaثanii cabdالlahi bn salim alأshcari ثiqaة imaam can muxamed ibn اlwaliid ibn caamir الzubaydi ثiqaة habt xadaثna yaزيid ibn shurayx alxadrami alximsi saduuq ana aba xayin almuadin aniga almuadin baa ii qoran almuadin baa saxa waxaa idin qoran ninka almuadin aniga almuadib xageen waxaylamida ma jiraan almuadib almuadin baa fiican oo caan ku yahay wadaadka asiga ana abaa xayi اlmuadin wasmuhu shadaad ibnu xay magaciisa shadaad ibnu xay baa loo yaqaana xadaa taabici jaliila wey ana hawbaan mawla rasuuli اlahi xadaa saxaabigaa hawbaan loo yaqaano oo nebi maxamed ragguu xoreeyey ahaa ayaa u sheegay ana الnabiya qaala rasuulku inuu yidhi laa yaxilu limri'in muslimin ruux muslima ooma banaano an yandura inuu fiiriyo isha ku mudo ilaa jawfi beytin guri docdii ama gudihii xataa yastadina ilaa idan uu weydiisa ruuxi lahaa ama deganaa fain facala saa hadduu yeelo adoon ruuxii idan weydiisanan baad guriga raartiisa fiirisay faqad dakhala ruuxa waa galayba idaa dakhala albasaru falaa idna haddayna soo marayn ayb walaa yaumma qawman walaa yaummu baa ii qoran aniga walaa yaumma fiican walaa yauma qawman yuusan qolyo tujinin imaan u noqonin oo fa oo ku khaas yeelo nafsahu naftiisa bidacwatin alla bari duunhum ayaga sokodood yani ayadna ma banaano wey inaad qolyo imaam u noqdo tujiso oo haddii qunuud iyo qunuutu nawaasir ducaya alla bari la gaadho aad keligaa ducaysato allahuma hadini waad ka bilowda keli adaa ducaysanaya oo annaga maxaan kuu dubataa inaan kugu nacmlayna waayo aamiin doogu haynaa maasha ballaari sheekh ayib oo fa uu ku khaas yeelo nafsahu naftiisa bidacwatin duco iyo alla beri duunahum dadkii eh, u ducaynaya eh, imaamka u ahaa eh, sokadooda xataa yansarif ilaa ka baxo salaadda uu ka baxo ama ducada uu ka baxo dhamayo ducada tirmidiga waxaa ku sugan fain facala faqad khaanahu hadduu sidaa yeeloo keligii ducaysto ayagu ay daba taagan yihiin waa khaa'imay cinda tirmidi xadiidkan wuxuu ku khaas ku yahay markay ducadu duca caama tahay duco caama ay tahay dadku ay ku daba taagan yihiin ood markaa u ducaynayso adiga iyo mu'miniintaba u ducaynayso ayib laakiin markay ducadu duca siri tahay o ad ducaysanayso taa laguma diidano allahuma bacid baynii wa bayna khataayaaya nabi maxamed keligii bu ducaysanayay ee ta laga hadlay waxa ta ayagu daba taagan yihiin ay adwada ducaysanayseen ayaguna aaminta kuu leeyihiin walaa yusalli yuusan salaad tukanin ruuxu wahuwa xaaqin isagoo kaadi celcelinaya kaadi iyo saxaariya wax celcelinaya xaaqin xaaqin iyo xaaqib iyo xaasiq bay yidhahdaan xaaqinku waa markaad kaadida ay celcelinaysa wey eh, nuunka inta badan loo isticmaala ama xaaqirku waxay dhan wadaaduhu waa markaad aad baasha saxarada celcelinayso xaaziqna waxay dhan markay neefta ku dhibayso waxbay kala duwan almuhim howlaha waxa ku mashquulo dhan ma lagu ogolayn waxyaabaha ku mashquulo dhan laguma ogolo xataa yatakhafafa ilaa isfuudeeyo soo fudee nafs baa dareem markay kaadida iyo wixii kugu daagan aad kasoo bannaanka iska soo dalto marka adoo khushuucsan oo xoogow degan baad salaad tukanaysa hadday ka waxbaad hololabinaysaa faatixada waa doosina daqiiqad ba wax dhan kaga ka baxaysa ayib ibn xasamna wuxuu leeyay adooy baashaa ku haysaba in yar ba allaha ka dhigay xoogo dareemahaya haddaad salaad gasho batala salaatuka ka kac way waxaad ban la timaan oo dhanba jumhuurtu waxay leeyihin markay aad ku dhibayso maa laga hadlahaya ilaa muxaqanadu ama xaqnigu waa mudaafaca xadiidka cadi wahuwa yudaaficu alakbatayn markaad baasha celcelinaysa way aad ku hayso ayadna inay soo jidha ay doonaysa adnaada ugaadi lama gaadhin xilligeedii markaa wey laakiin haddii wax yar ood meelaha kaad haysta ku jira aad dareemayso insa aad kuusii dhibayn waad ka wadan kartaa bayna salaadaad hadhow baad dana gudanaysaa almuhim isfududee <clears throat> qaala abu cabdillahi الbukhaari wuxuu ihi asaxu maa yurwa fi hada albaabi hada alxadiidu xadiid macnaha lagu wariyo oo ah laa yaxilu limri'in an yandura ilaa jawfi baytin xataa yastaadin fain facala faqad dakl walaa yauma qwma fayahusa nafsahu bidacwati duunahu xata yansarif walaa yusali xadiika saa iskugu xidhan bui xadii lagu wariyay macnaha xadika u saxsan kan buuri buhaari ayib asaxu maa yurwaa waxaa la weriye ka u fayobaasha badan waxaa weye fi baabkan lagu wariyo hada alxadiidu tirmidina xadidka waa taxsiineeyey markuu wariyey daara fi lcilal laba dariiq buu keenay laba saxaabi buu ka keena uuna quweeyey bukhaarina waa ujeeda meeshuu ka maray ama sheekh wuxuu leey intaasaa daciifa ولا يؤم qوما فيخص نفسه بدعوة duنهم حتى ينصرف in فعل فd inta وu le شheku waxa wey ضaciif intaga xadidku waa sugan yahay bal sheekh wuxuu ka soo guriyaa iبن iyo iبن الqayم رaحmat الlah alيه in xadidka mوduع ku xukumeen sida laakiin sugan waxaa weeye xadiidku intiisa kalena waa صaxiix intanna hatii sheekhu suu maraya xataa loo maro xasan bay noqonaysa laakiin xadidko dhan ba iswata صaxiix wey jumlada sheekhu ka soo reebay wuxuu oga soo reebay ma caddo ama labada wadaad uu ka soo guuriyey in xadiidka uu daciif yahay macnahaanna uu daciif yahay lafdigaa maadaama uu ka hor imanayo ducooyin fara badanona khaas ah oo nabigu ku ducaystay waa la jamcin karaa ducooyinka khaaskee nabigu ku ducaysay oo markuu ay salaadu sirri tahay iskiina u ducaysanayo tan xadiidka uu ka hadlayna waxaa weeye markaad ummaddan u ducayn la istaagtay waa idiin roobdooni baa tiri istisqaan ducaynaya ayib ama waa qunuud ayaatulqunuuti nawaasil markaasa keligaa ducaysatay taasaa laga hadlahaya ayib xadiidkuna wax cillo oo kale kuma jirto iطraabna meesha kuma jiraan ayib oo duruqda iyo wujuuha meesha ku yimid ma sinno saa darteed baa tirmidina taxsiiniyey sheekhiisu inuu quwey xadidka aragtaan amaa sida intaan anugu ka arkay ibnuqayim iyo ibnu taymiya xadidka sugayaan zaad ulmicaadka mujaladka koobaad laba boqol lixdan iyo afar laga feeriyo amaa ibnu taymiya majmuuc ulfataawa mujaladka labaatan iyo saddexaad boqol toban iyo sagaal xadidku waa xasan buule ama waa saxiix ayb bal ibnu temiya waa jamcinaya xadiidka lafdiga imaamada iyo ducada inuu mawduuc yahay waxaa laga soo gooriyaa ibnu khusayma marka waxaa laga yaabaa sheekhu in ibnu khusayma uu ku tasxiifiye ibnu temiya waa macquul inuu marjacgale ku arkana waa macquul lakin anu intaan arkay ibnu temiya xadiidka dad baa saxiixiyey buu leeyahay dadna way taxsiiniyaan axaadiidta kale ka hor imanaysa asagana waa la jamcin karaa uuna sugaya laba marjacna waan ku siiyey maca asalama ayb bukhaari shahaadadiisa kugu filanba ah haadaa asaxu maa yurwaa fi hada albaab waa min baab taqwi wey taqwi faa'idaynaysa baabu fadli man dakhala baytahu bisalaam wuxuu baab yahay fadliga uu leeyahay ruuxa gurigiisa ku bisalaam maya masalat imam laga hadlaya tan salaadii laga baxbay markaa salaada ka baxa baad imaamatu mar hadda salaadii laga baxa imaam nooma tegi hadda mas keenaad isma keenaysa markaad asalaamu calaykum aad tiraahdo imaamnimadii iyo imaamnimadu waa burtayba saacaddaad kama naasi laa ba'sa imaam ma tihid markii aan kugu xidhannay eedna hortaagnayd baa imaam noo ahayd inamaa jucila alimaamu liyutama bihi mar hadduu salaamu calaykum adna sala waad samantihin marka ducadeenna iyo hawlaheenna noo ducee aamiintii ku halka ka socon mayso tan salaada dhexdeeda laga hadlahaya salaada dhexdeeda laga hadlaya war dhamaada wey fiqigaasna cabdilfatx ka faadayso wuxuu ku uri muadinku markuu aadaamahayo waa laga daba jibiyey aadaanka waa laga daba qaadaa idaa adana almuadinu faquuluu misla maa yaquulu muadin mar hadday dhamaato warku waa dhamaaday bu mar hadduu aadaanka dhameeya macallinkii noo aadaamahayey ajiibiddu waa dhammaatay sidoo kale saad hadday dhamaatay duca dhamaatay wixii ka dambeeya waxaa weeyaan nin tooxsi zaad lmacaadka waxaa weye majaladka koobaad laba boqol lixdan iyo afar majmuucu fataawa majaladka labaatan iyo saddexaad boqol toban iyo sagaal baab fadli man dakhala baytahu bisalaam wuxuu baab yahay ninkii gurigiisa ku gala salaan guriga hadaad gelayso assalaamu calaykum dheh waa carruurtayda iyo waa xaaskayga maxaan ka salam lama rabo howlaha nabadgelyada iyo ducada reerka gaadhsii xadaثna hishaam bn camaar sheekh الbخarي ثiqة imaam <clears throat> qaala xadaثna صدقة بن khaalid qaala xadaثna abu xafs cuثmaan ibn abiاlcaatika abiاlcaatika ضacfi baa ku jira weliba khaasatan riwaayatuhu can muxamed can caliy bn yaziid alalhani ضacfi baa ku jira ama riwaayatu can gayrihi way xoog badan tahay haddaba marka waxaa weeye cuثmaan ibn abiاlcaatika ruuxaan cali ahayn bu wax ka warinaya marka xadidku hadda waa xoog badan yahay weliba waxaa mutaabicay awsaaciya hayrkii baa mutaabicay cinda abi daawud wagayri xadaثanii sulaymaan ibn xabiib almuxaaribi min qudaati cumara bidimishqa akara min cishriina sano qaadi u ahaa min taabic culus wa qaadi ah dimishqa suuri wuxuu ka qaadi cumar u fadhiyey qudaatu cumara dadka waa ka duwan yihin leanna cumar nin culus baa kuul oo adag fii diin ku ad marka ninkii qaado u doortay ee uu muslimiinta ku aaminay waa nin kama dhibcaana wey wadaad huduca nin oo soo calema saare mawta ma sii laakiin ninkii marka horeba hadduu asagu ahaa birlab uu ahaa balaystar uu ahaa ninkuu kuu soo dooray ee kuu calema saaro asna warkii badaa daye saxaaba garaaci jireen mataabicin ba u daahaya cumar oo korada la baxay أنhu samc aba umaamata ayuu maqlay ninka asaga qaala wuxuu hi qaala الnabiy nabi maxamed wuxuu leeyay alaaثun saddex kulluhum dhammaantood daaminun yani madmuun calى allah ilahay baa wax looga ballan qaaday daaminun bimacnaa madmuunun lahum calى allah ilaahba ilahay wuxuu ballan qaaday ajri sawaab wey saddex ilaahay bay ku gar wey saddex ruux ilaahay gar bay ku iyo sawaab bay ku iyo damaanad qaadid iyo waasid iyo kafaala waxa tiradaba in caasha ruuxa hadduu noolaado kufriga waa lagu filaa intuu adduunka joogo wain maata hadduu dhintana dakhala janna waa damaanad wey damaanad weeye ayib waa caymis ilahay baad gashay subxana wa tacala waxaad u taqaanin muxuu ahaa insurance wax la misaaliya ma laakiin inaad ku fahantaan marna waxaad ku jirtaa weeye caymis rabbiga subxaana wa tacaala haddaad nooshahay kufiya oo lagugu filan sharka iyo balaayada iyo waxo dhan ba lagaga filan haddaad dhimatana janna kuu firmaysan ayib saddexdaa maxay yihiin ninka koobaad man dakhala baytahu bisalaam waa ninka caadaysta dhaqan ka dhigta gurigiisa markuu galaba inuu ummadda salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullah aduu odahay soo gal iyo xoog maanta konfyuus baan ahaayo naafis baan ahaayo socon mayso salaantaa ka tegin sheekh ayib xaggee ordaysaa assalaamu calaykum dhe fahuwa ruuxa asagaa daaminu madmuun waxaa loo dandhabay ama loo ballan qaaday cala allahi caza wajalla biاljri wاthawaab waa maxay in kufiya wa in maat dakhala janna way wax lagu sheegayo waxaa loo ballanqaaday waa ku caddahay fahuwa daamina cala allah ilahay wuxuu damaan ku leeyahay iyo ballanqaad ku leeyahay in caasha kufiya wa in maata dakla janna warku waa intaas waman kharaja ila almasjid ninka labaad waxaa wey ninka masaajidka u baxa ee aada ee salaadaha jamacaadka aada ee inaba aan gaarsanin fahuwa ninka asagana daamina cala allah intuu nool yahay in caasha kufiya wa in maata dakla janna waman kharaja fii sabiili illaahi ninka jidka ilahi u baxa isagoo mujaahid halgamaya fahuwa asaguna daamina cala allah in caasha kufiya wa in maata dakla janna saddex waa darsanad saddex ka shaqayso maxaad xabad ugu gaabsanaysaa intaad joogtana guriga reerka salaan oo salaanta kasidaa jamaacadka salaadaysa ku dhaafin qorigaadana booshkaadana qaado warku dhan yahay xadaanaa maxamed ibnu muqaatil wax kala dad wada lacagta ku bixi oo dhaqaalaha ku bixi oo tababa ku bixi oo wax kala hawaaye jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa alsinatikum wa anfusikum nabigma kala reebin gaalada kula dagaalama xoolihiinna naftiinna carabkiina xataa mogta hadalku waa guul waa nasri gargaar wey inaad difaacdo muslimiinta halgamaya difaacdo ood runta sheegto ood qabaa'ilka aafaysa aad quwaaxdo waxaa wey halgan wey nagadaa reer hebel maxaan samaynaa hadda en en eentaa waxaa weeyaan way kuu bixi doontaa mara ban badna inaan lagu dhihi doona marka iska ilaali haddii aad lafaadi bixi weyda shilinka bixi weliba maanta ta ugu daran adduunka muslimiinta halgamaya nooca ugu daran dhaqaalaha wey markay gaalootaa ogaadeen waxaa la dhaqaalaha la baabi'iyo halala dagaalamo dhaqaalaha ayib awal hay-aadkii kitaabta idinsiin jiray xagee ka baxeen kamiisya idinsiin jire conaha idin qaymin jire goosadaha tibata idinsiin jire gabdhaha idin xijaa masaajida idin dhisi jire awal aytaamta xaraameen iyo qaxootiya xagee ka baxeen yahum somdawaaga soma hay-adii ordahayey awey bakhaara xabar buuciyey hay-at alculya iyo iqaati iyo hawle awey ee reer muqdisho ka noolaadeen ee islaameenba kulligoodba xataa maryaanta ay soo laabteen maa l ka ba wadanka un baa ka bixi ba l shacabku xilligu baaba'ahayo waxba la siin maayo markuu roobka dooya reer koonfur eh, dhulku beertaan waxaa loo keeni qamadi iyo geley cagaartey baa loo keeni saan eh, dalaga usu bixinoo dadka isu shaqaysan qaxooti baa la odhan toban sana meel lagu hayn shaqa la bari maayo waba markay ay noqdaan dad masaakiin oo ruuxu inay dhowraan aan shaqaysan karin baa la sii day markaas ina gaalooba ina diinta ka bixi ina meeshoodan ka bixi qaxootiyihi muslimiinta qaxaya soomaaliya lama ogoyn carabaha la geeyo khaliijka la geeyo sacuudiga la geeyo imaaraadka la geeyo kuweyt la dhulka la waxaa in la meel ka faqayrsan oy caalamu islaami boqolkii boqol xoola badanyin baa la haddii caalamu islaami lagu geeyo ilmihii afcarigu kuu baran oo diintu kuu baran oo uu islaami oo hallaabi mahay wuu sii hagaagi lama rabo meesha ayada meelu ku fisaada la rabaa oo boyn farendhe iyo gaal farendhe ku noqon ku la rabaa in la geeyo warkaa la soco siyaasadda ayada wax loo qayilay wey ayib idinkuna aminkaa qoysqoys usu haysataan ree hebel baa geed naga riixayo beer ba naga qaadeen iyo ayib xadaثna mحamed ibn mqatil almarwazi shaykh الbukhaarي ibn marwan qala akhbarna cabdالlahi ibn mubaarak qala akhbarna ibn jurayj cabdاlmalik ibn cabdاlcaزiiz ibn jurayj akhbarni abu zubayr mxamed ibn muslim ibn tadrus almaki anahu samica jaabiran warcad wey tasriix la yimid yaquulu ida daklta calى ahlika jaabir baa tababari jiray saxaabigaas baa i jiray muxuu dhihi jiray ahalkaada markaad u reerkaada u gasho calayhim salaam taxiya wahiya taxiyatu min cindi illahi mubaaraka ayiba salaantuna waa macay waa taxiya waa salaan ilahay xaggiisa ka timid barakaysan wanaagsan ah, ilahay baa ummadda baray nebi aadam baa la baray waxaa lagu yihi fahiya taxiyatuka wa taxiyatu duriyati waa salaantaadii salaanta ay malaa'igtu kugu salaameen salaanta inaga adoontaaada wey ilaa caruurtaada salaantooda idan gaaladaa ka leexdo inagaa khirmi mayan salaanta unbaa basharka loogu talagalay in isku salaamaan salaama calaykum ba ilahay basharka ugu talagay isku salaamaan good morning iyo e, good afternoon iyo waxaas iyo e, hawlahaas waxaas waxba kama jiraan maxaa lagu soo galay iyo maxaa lagu berye iyo see la yahay iyo maxaad qabteen iyo macaymataan hawlahaas ha dambeeyeen gadaal hala geey ayib qaala wuxuu ihi e, abu zubayr maa ra'aytuhu oo ma arag ama ma arag jaabir ilaa yuujibhu salaanta waajibinaya mooye ama ilaa yuujibhu salaanteed u waajibinhayo mooye qowluhu tacaala waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha wrudduha aayadana waajibinbu salaanta waxaa waajibinaya ahalka in la salaamo oo salaanta adna aad radido ood ka jawaabto aayadana oo daliil yani muran ma laha inay salaantu radinteedu ay waajib tahay yani marka lagu salaamo radigu waa waajib fardu cayn weeye markaad keligaa tahay waa farducayn haddaad jamaacatiinna waa fardukifaaya oo jamaacada mid ka mid a ah hadduu jawaabaayey waa idinka dhacay faradki haddii keliga laakiin lagu salaamo inaad radiya farducayn wey laakiin salaanta bilowgeedu jumhuurtu waxay leeyihiin waa sunno waa kanu soo maray assalaamu tatawucun waraddu fariida xasan albasri wale waanu soo maray laakiin sida ay taageeraysa adilada ay ku dhegeen daahiriyadu sheekh albaani iyo keyrkiina ku dhegeen waxaa weeyaan salaanta bilowgeeduna waa waajib ayb in la radina waa waajib maxaa yeel amar baa yaal ufshu salaam ninkii yidhi ma soo galaa ka bilaabay waa la celiy maxaad u ceeltay sunna tahay salaamtu soo istidaam kuma filo istidaam waxaa ku filan ma soo galaa baa ku filan laakiin salaantii ruuxaan le nabigu waa celin jiray idan hadday sunno bese tahay oo in laga tegi karay bannaanta nabigu umadda ma celiya nabigu faafiyuu yidhi inay laba ruux oo muslimiin iska hor yimaadaan o isgaran maraan bay keenaysaa haddaad tirada salaanta waa sunna inaad iska hor yimaado oo anna ana salaam kugu bilaabin anna ad ugu bilaabin oo isgarab marnay keenaysa taana dhaqan loo baahan yahay maaha lagaa yeeli maayo idan sida raajixa waxaa weeyaan in labaduba ay farad yihiin laakiin waa kale xoog badan yihin waa kale xoog badan yihin <clears throat> waxaana fadli baa ninka salaanta bilaaba waynu soo maray hawsha ayada baab man lam yadkur illaha cinda dukhuulihi اlbeyt yabiitu fiihi shayطaan man lam yadkur illaha ilahay ninkaan xusin cinda dukhuulihi اlbeyta markuu guriga gelahayo yabiitu waxaa barya fiihi fi lbeyt ashayaan shayaanba guriga ula seexan habeenka guriga waxaa kula degan shayaan wixii buuqee maasha ka dhacaya khilaaf isku dhacna ku taalla waado ila meeluu shayaan bari baa kar ka sugaysa xadaanaa khaliifa sida qataada bn nucmaanna nabigu odhan maayo guriga shayaan baa fadhiya u shanqaado soo garaac ayib saxaabiga amin habeennimo oo roob da-ay madiino gulcura iyo xaafad foga uu deganaaba ka soo nogey marka warka inay caawa gudcur tahay oo mugdi tahay oo rabda ahayo wuxuu ballam kale caawa cishaha jamaca lagu tukadaayo waa ka fadli badan cisho kasta uu soo lugay meel fog buu ka yimi cishihii salaadoon la gelin buu masaajidka soo galay saxaabiga daruur baa ilaa baa beegi inkaasuu nabigu arkay saxaabiga kaasuu soo qataada ma ninkan haa so meeshan kuu ogaa ma degan haa aminka maxaa meesha ku keenay jumcada aday jamacada waa kaa dhacday wey nabi maxamed markaan arkay mugdiga iyo roobka iyo gugacadhacax iyo waxaan o dhan biiqda isdaba maraysa iyo toban kaa dambaysa ku ifi doonaa usha ku ifi doontaa toosh bay noqon karbuuno ila waa bucra saxaabu saa u lugayd bucru weeye halaq midnimo meel halaq badanoo boqol badan waa ku jajabaysa habeennimo tooshii karbuuna iyo ilaysna ma jira meesha usha nabigu qaada buu yihi toban kaa koo horraysa iyo toban kaa dambaysa ku ifi doontaa markaad guriga ku tagto guriga markaad tagto ood reerkii jajifa u tegi doontaa docda guriga docdiisa bahalka fadhiya garacbu nabi sal slam gurigiisaan usii socon lahaa ballankiraa anay shaydaan caawa wna kala absada guriga waaa tgreerskajiiislaantana jebto gurigaan warwareegey warwareegey guriga raartiisa yaan kashiiddo fadhida arkay bu kashiiddo wax ah, kashiiddo u eg mise kuuli calamajar weynaatay baashaana waan dhihi jiray xidibdhul xidibdhul baa u naqaana dadka kuuli calamajar bay dhahaan adu baashaasaan arkay bu waan garaacay ilaa u baxay idan shaydaanku ila wax badan bu isku ekeysiine mas buu iskaga kala dhigi kuuli calamajar buu iska dhigi balaayo iska dhigi ayib waswaas waxaa laga yaaba hadda shaydaanku meesha xun u fadhiya islaanta waswaas ku abuuraya riyada wuxuu leey ninki dhimay waa la dilay yuhuud baa dishay soo noqon maayo waad gablani <laughs> agoon baad noqon doonta asay baad qaadi la soco waxbuu ku akrinaya ila waa balaaye marka hawsha ayib almuhim waxaa weeye markaad guriga gelayso ilaahay subxana wa taala xus haddii kale shaydan baa kula bari shaydaankana dhibkiisa dhibku keena adaa mas-uulka ah xadaثana khaliifaة bnu khayaad alcusfuri صaaxib الmusnad qaala xadaثana abu caasim الnabiil qaala xadaثana bnu jurayj can abi zubayr can jaabir anahu samica nabi yaquul ida dakhala الrajulu baytahu ninku hadduu gurigiisa galo fadakara allaha caza wajal ilaahay uu xuso cinda dukhuuli markuu gelayo bismi illahi uu yidhaahdo iyo wa cinda طacaami markuu raashimanayo qaala shayطaanu shaydaanki wuxuu odhan laa mabiita lakum walaa cashaa laa mabiita lakum meelaad baridaan ma hayo ilan koox baa la socota canaasiir baa la socota shaydaanke wula hadli kooxda kale meelaad baridaan caaw ma jirta ninkii markuu guri gelaayey bismi illahi buu hi assalaamu calaykum baa dhammaatay maa asalama xageed maraysa haddi dikri ilahi ba xus xataa dikrigo dhan ba salaanta ku filan oo bisin baa ku filan wax kastoo dikriga ku filan inaad baalka ku celiso intaad guri gelayso laakiin waxaa fiican bisinka sida riwaayad kala caddeeye walaa cashaa cashana ma haysataan bu nin gurigaba soo geli wa agge agga guriga lagu diid oo daba lagaa rabi waaye wa idaa dakhala ninkoodii gurigiisa galo falam yadkur illah ilahay uusan xusin cinda dukhuulihi markuu guriga gelayo qaala shayaanu shaydaanka wuxuu odhan adraktum lmabiita hoy caaw waad haysataan ba ohanaya koox bala hadlay lam yadkur illaha cinda طacaamihi hadduusan rabbi xusin markuu raashimanayana qaala shaydaan wuxuu odhanaya adraktum almabiita waalcashaa caawa dhaxantii iyo gubacii roobka dhacaya meel baad ka hesheen waa ka tirsateen cashana waa takol maca khilaafna caawa habeenkaa diyaar wey adiga xaaskaada dhexdiina wuxuu ka tushaay awl ku taalabu waalcashaa idan waa in la iska ilaaliya hawsha ayada baab maa laa yusta'danu fiihi wuxuu baab yahay waxyaabaan idin la weydiisanin meela waxaa jira idan aan looga baahnayn oo iska soo geli marxab shay wey nafsu shay wey laanna kooxdooda haraysa kooxdiisi baa la socota <laughs> kooxdiisi baa la socota Hmm. qiyaasan cala acaam in la dhihi mooyaan ma wax gadaa laga keeni karo inaan bismi fi awali waakhiri oga qiyaas qaadanayna raashinka mooye waxnasan ma hayo wuxuu haddaan intaan iloo markaan guriga galcabaar fadhi aan xusuusto ma ka karaa bismi fi awalihi wa aakhirihi ma dhihi karaa ayib ha laska yidhahdo bal intaas wax tarta weeye xadaana muusa bn ismaaciil tabudaki alminqari qaala xadaana acyun alkhawaarzimi majhuul xaal ninka asaga ah. qaala atayna anas bni malik ninka asaga ah wuxuu leey anas bn malik baan u nimid wa qaacidun asagoo fadhiya fii dahliizihi dahliisku waa meesha banaana udhaxaysa guriga albaabkiisiiyo udhaxaysa albaabka kore inta arda ahaanta ah garjeelaha weyn ee malaangaha weyn laga soo galo iyo guriga albaabkiisa caadiga banaanka udhexeeya ardaga ah, barxadda yaa dahliiska la yihahdaa bayna baab اdaari wاlbaab meelaha ardaaga wey gambarka laska dhigtee iska fadhiisto irida kore marka lasoo dhaafo guri kale aan la gaarin udhexayso banaankaas wey dahliisku aslu dahliisna waxaa loo isticmaalaa buundooyinka kaabadaha buundooyinka loo isticmaalaa idan meesha marka waxaa wey waa meel udhexaysa buundo udhexaysa wey albaabka koreed ka gashay iyo kii guriga wa huwa qaacidun asagoo fadhiya fii dahliisihi yani ardaagiisi fadhiya walaysa macahu axadun cidna uusan la joog fasalama calayhi saaxibi saaxibkii baa salaamay bimacnaa acyan khawaasin xuriya dadkii ila socday baa ana salaamay wa qaala wuxuu yidhi adkhul ma soo galaa dadkii ila socda waxay dhaheen anaso ma soo gallaa waaba la taagan tihiin faqaala anas wuxuu yidhi udkhul soo gal haadaa makaanun boos weeye laa yusta'danu fiihi axad meeshanoo kale ruux lama weydiiyo leannu gurigii idinka la weydiisan laga kugu dhiman yahay meeshana waa bannaanaya daarad albaabka horena soo dhaafta saasuu leeyahay faqaraba ilayna wuxuu noo soo dhoweeyey nin layaado anas acaama raashin buu noo keenay faakalna waanu cunnay fajaa haddana wuxuu la yimid bicusi nabiidin weel nabiid ah cusigu waa tobkaha weyn weel weyn wey cusigu ayib waa weelka weyn ama caanaha dhilka inagu sunaha u naqaano wey weyn dhowrka nin deeq marka mih weel weyn oo waxaa wey nabiid ah sharaab ah nabiidu xulwin yani sharaab macaan nebiku waa timir la qooyey biyo lagu beriyey ama zayd biyo lagu beriyey macaan wey oo marka aan khamro noqonin oon kuwaalayn fashariba markaasuu cabay anas wasaqaana anagana waa na siiyey isna waa cabay biyii anna waana warabshe daciif alisnaad buu sheekhu acyun alkhawaarijin waa majhuul sax wey laakiin waxaynu soo marray sheekhu ninka noocan oo kale inuu sheekhu iska tasaahulo maadaama uu yahay taabici wax jarxiyana aan lahaynin <laughs> si kastaba noqotee xadda xadiidku daahirsa wuxuu ka hor imanayaa meeshuu leeyahay hada makaanu laa yustadanu fiihi axad waa qasab ardaagii waa idan ba laga rabaa albaabkaa ka hore idan baad kusoo geli iska soo gal maa baab اlاstidaan fii xawaaniit الsuuq wuxuu baab yahay in idan la weydiisto dukaamaha suuqa xawaaniit waa jamcu xaanuut xaanuutkuna waa dukaanka xadaثna abu nacaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثna sufyaan الthawri can ibni cawn cabdالlah can mujaahid bn jabr maki qaala kaana bn cumar ibn cumar wuxuu ahaa laa ystadinu kaan idan weydiisanin calaa buyuuti suuqi suuqa guryaha ku yaala albaabka guri waxaa loo furayba loo weli inaad soo gasho markaas ba asalaamu calaykum ma soo galaa sanaadda ma baayici karaa kaa socon maysa warka asaga waxaa loo furay oo lagu taga inaad soo gashaba yaa albaabaa loo weynayey xadaana abu xafs bn caliy alfallaas qaala xadaanaa الضaxaak ibn makhlad abu cawaana can ibni jurayjin can caطaa'in ibn jurayj caطa haduu ku wada waa caطaa ibn rabax wey ibn jurayj hadduu caطaa ku yidhaahdo waa sheekhiisi khaaska ah oo caطaa ibn abi rabax qaala wuxuu uhi kaana ibnu cumara ibn cumar wuxuu ahaa yasta'dinu kii idan weydiista fii dullati اlbazaazi ninka bazaaska ah dalladiisa bazaasku waa ninka dadka u taqaana ninka waratada dadkasuuqa fadhiistay banaanka dukaan haysanin xoogo dalada dalaalamaysta kaasa bazaaz la yihahda kaasuu ujeeda ayib bazaaz ba ay qoranay bazaar bu ku aniga bazaaz ba ay qoran bazaazkuna waa ninka dharka iibiya khaasatan dharku iibiyaa duladuna waa ama daladan yarta iskaga dhigay hooska lianna dukaan wixii ma aha ruux wuxuu u talagala qoraxda yarta u kaga dhunto inaad adugu la hoos lagaa yeeli maayo war kula soo gala jirka ama dhibicdan iskaga dhigay ama dukaanka weyne suuqa asagood u tahay ayib baab kayfa yastadinu cala alfurus wuxuu yidhi wuxuu baab yahay sidee ree faris alfurus ree faris loo weydiinaya idanka idanka looga dalbi yani iraniyiinta wuxuu ujeedaa bukhaariy dimmiyiinta dadka muslimiinta o dhan buu ujeedaa xadaana cabdاraxmaan ibn mubaarak alcayshi iqatan imam dhowr kor baynu soo maray qaala xadaana cabdاlwaari ibn saciid qaala xadaana cali bn cala alkhuzaaci maqbuul ninka asaga la yumin xadii ma lam yutaabac can abi cabdilmalik mawla umi miskiin binti caasim bn cumar bn khaaab asna waa majhuul xaal ninkan dambana abi cabdilmalik majhuul wa isaguna ama umi miskiin waa gabar ayadoo iqa a wey marka lagu soco calى qaacida aلذahabi ayb alى qaacidata waxan jeda ibn xibaan iyo cijli lagu socdo ama dahabi iyo xaafid xajar waxay le waa majhuula bay leeyihin gabadhu laftirkeeda waa majhuula waxayna habarir u ahayd cumar bin cabdilcaziiz habarirtii wey qaala wuxuu yihi sheekhaas abi cabdilmeliga arsalatnii waxaa i dirtay mawdaatii tii xoraysay oo umu miskiin dirtay buui xaggee ii dirtay ilaa abi hurayrata ii dirtay fa jaءa macii abu hurayra i raacay falama qaama bilbaabi markuu albaabka istaagay qaala wuxuu hi andaraayiin andaraayiin bui andaraayiin andaraayiin waa maxay masoo galaa wyaad oo luqa farisiya ah ma naqaan annagu ama andaraayiimda ama andaraayiimda labadaba waa lasha andaraayiim oo laba yal akhriyo iyo andaraayiim intaba waa qoran tahay labadaaba waa kelima lamida markaa kelima farisiya waxay lamcno tahay ma galaa qaal aydna waxay tidhi andaruun bay tii andaruun soogal wey soogal lua arisiya idan uma miskiin farisiye ma aha waa gabadh carabiyo la yaqaano oo nasiiba ah wey abu waa nin yemanoo la yaqaano dawsi asaguna ma aha ee waxaa weya maadaama ay isticmaaleen ayagu ayagoo matalaya reer faris wax dhe mala waa la isticmaali karaa laakiin waa inay salaamta horayso haddaad tira assalaamu calaykum andarayiin aad tiraahdo walaykum salaam andaruun adraadu asalaamu calaykum ma soo galaa yo adhul waa isku mid bu ku leeyahay bukhaari annaga muhimmaddu waxaa weeye salaan saxiixa hormari codsiga dambe ama ingiliish ka dhig ama sawaaxili ka dhig ama soomaali ka dhig ama andaraayin adag ku taalla taasuu bukhaari oga jeedaa faqaala waxay tahay gabadhi su-aale marka weydiinaysa abu hurayra yaa abaa hurayrata inahu yaأtiini waxaa iman marar badan azawru gabdha ay booanaya azawr war kusoo booanaya jamcu zaair ama zaaira min anisa <clears throat> yaa ii bay tiri bacda alcatama fiid kadib nis dambe habeenkii bay ii bay tiri amin bay imanayaan ayib afa ataxadau bay tiri maska sheekaysan karaa maskala sheekaysan karaa xilligaa mar baa cisho la gaadhay haweenkaa soo booqday io iisoo wareega dariska ma sheekaysan karaa qaala wuxuu ihi taxadaii maa lam tutiri la sheekayso intaadan watrinin intaadan watrin la sheekayso faidaa awtarti falaa xadiia bacda alwatri ma haddaba watri aad tukato sheeka ka dambaysa ma jirto ku seexo salaada ayada ah daciifu lisnaad mawquuf abu cabdilmalik majhuul buu sheekhu ley ramat اllah alayh baabiga kataba dimiyu fasalama yuraddu calayhi wuxuu baab yahay ruuxa dimiga ahlu kitaabka ah hadduu salaan saxa ku salaamo in jawaab saxa la siinayo xadaanaa yaxya bn bushrin albalkhi alfallaas iqat zaahid qaala xadaana aakam mubaarak alxakam ibn mubaarak waa saduuq rubama wahima albahili mawlaahum qaala xadaanaa cabaad ibnu cabaad ibnu xabib ibnu muhallig saduuqun iqa can caasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal baa loo yaqaana waa macruuf can abi cuثmaan annahdi magacii ninka asaga kunyadaasu caan ku yahay maya abi cuثmaan baan rabaa abi cuثmaan annahdi magaciisa la sheegay waxba idinka socon maayo caaw cabdiraxmaan ibnu mullin aw millin aw mallin waxaa tamad adag ku taalla dhowr kor bayn soo sheegnay magacayusa baxsan qaala wuxuu uhi sheekaas waa niman adraka jahiliyata walislaam wuxuu soo gaadhay shirkigii nebi maxamed nololba ku soo gaadhay laakiin wuxuu islaamay fii aakhiri xayaatihi sal slam isagoon weli nabigu iman bu nabigu geeriyo salawatu waslamu calayh marka wuxuu ka sheekan jiray qaabka asnaamtu caabudi jireen iyo siday uga caawushubi jireen ba aad sheekeeya daarami baa raxmatullahi caleyh kitaabka sunanka qaybaha u horeysa ayuu kaga sheekeeya ninka aahaartiisii iyo sharkiyaadka qaabkay oga dhaqmi jireen qaala wuxuu ihi sheekaas kataba abu muusa abu muusa alashra wuxuu u qoray ilaa ruhbaanin baan ii qoran bacdu nas waxay qoraya ilaa duhqaan aw dahqaan waxaad idhahdaan aniga ruhbaan bu ii qora dahqaanku waa tuulada dadka degan ee beeriya ninka madax weyn dihqaanku waa waa jiif oo kale maynaya mise waa guddoomiye degme laakiin dhulbeereedka dadka beerilayda ah nin guddoomiyaha waa dahqaan ama duhqaan waxaa tahda dahaaqina waa lagu jamciya ama ruhbaanku waa jamcu raahib waa ninka xoogu caabidka ee nasraaniga ah ee isku sheeg inu cibaadaysanay kataba abu muusa wuxuu u qoray ilaa ruhbaani buu waraaq u diray yusalim calayha isagoo ku salaamaya fii kitaabii dhambaalku diray abu muusa waraaqu dirhaya assalaamu calaykum baa ku qoran faqiila lahu muuse waxaa lagu yidhi atusalimu calayhi wahuwa kaafir abu muuse maad waxaad keentay gaal inaad salaamto oo asalaamu calaykum ku tiraado wahuwa kaafir qaala wuxu uhi abu muusa inahu kataba ilaya hadda koolbu waraaq iisoo qorayo fasalama calaya way soo salaamay faradadtu calayhi ayib anuu salaanta kuma bilaaban buuri ayib laakiin walaagu iisoo diray salaam saxiix soo salaamay cadligu iyo garsoorku wuxuu keenayaa salaantii mid lamid aan salaamay buuri nimaya wada ka maqan tahay soo barta buuri shareecada idan dhaqanka uu marayo muxuu ahaayey abu muusa oo madhabku maraya shekh albani raxmatullah aleyh ibnu qayim raxmatullah aleyh marayaan adduunyaha gaalkaa ku soo salaam saxiix ah waad salaami u jawaabaysaa buu leeyahy ama axaadiidtaad odhanaysaa yaan la salaamin oon salaan lagu bilaabin waxay macluula ku tahay markaad ka baqdo inay ku salaamaan salaan habaar ah ama xataa haddaad doonta diid bilowge asagoodu salaan saxiixa ku sala u jawaab kale masalo in adugu salaanta kula ordood ku bilowdo taasoo keeni karta inaad ninka jeceshahay iska badaa taas laakiin asagu hadduu salaanta kugu bilaabo salaan saxiixa ku salaamo fayow oo bir qabtoon khayaaniya mardabiya dilqaab ku jirin salaan saxa salaan u waatu abu muusa maray ibn cabaas baa sana uga horreeyey oo saa odhan jiray baabu laa yubdau ama laa yabdau ahla dimmati bisalaam wuxuu baab yahay ahlu kitaabka inaan salaan lagu bilaabaynin xadaana axmed ibnu khaalid alkhalaal abu jacfar abaqdad iqat faqiih qaala xadaana maxamed isxaaq ibnu yasaar saaxib almakhaazi can yaziid bn abi xabiib can martad abulkhayr ninka loo yaqaana dhowrka hor soo maray inta waxaa nagu soo maray sagoo le abulkhayr kunyadiisii wey laakiin magaciisu martad baa loo yaqaana ibn cabdillahi alyazani can abi basrة اlhifaari saxaabi jibril can nabiy qaal inii raakibun rasulku wuxuu hi inii raakibun waxaan u fuulayaa hadan berritu ilaa yahuuda yahuud baan u tegi saxaaboy berri yahuud baan aadi doonaa arrin mag ah oo ka dhexaysay buu nabigu u aaday marka ayada falaa tabda'uuhum bisalaam salaamtiina lagu bilaabay warka waa garan faidaa sallamuu calaykum markay idin salaamaan faquuluu ugu jawaaba wacalaykum hadday idin salaamana salaamtaas wacalaykum dhaha aley waa haas ku ah ma ah haddaa muslimka u jawab karta alayku soo ma xadaana ibn salaam magaciis muxuu aha maxamed maxamed ibn salaam albikandi qaala akhbarana yaxya ibn wadax ibn waadix cafwan iqat imaam can ibni isxaaqin mila isxaaq buwaasna ka wari ibn isxaaq mila xadika wazaada wuxuu ku daray samictu الnabiya bimacnaa martad xadiidkuu warinayo klan buu wariyey laakiin abi basra wuxuu leeyahay meeshii can الnabiyi ahayd iyo wuxuu leeyahay samictu الnabiya intaa un wey xadaثna muسى بن ismاعيل تbudki qال xadaثna وhayb بن khالد بن cajلان الbاhilي qال xadaثna سhayل بن أbي صالح عن أbيه أbو صالح السمان عن أbي هuريرaةa عن النبي qاal أهlu kitaabka laa تبdأuuهum bالسلاam salaantan yan lagu bilaabin wadaruuhum u dhibaatogeliya oo ku qasba ilىa adyq الطariiqi wadada meeshu dhiiyan meesha u celiyeen ku riixa bal waxay leeyihiin salafku khaaabi iyo qurطubi iyo sheekh albani iyo xaabn cajar iyo culamada xadiidka hasho dhan waxay leyihin macnuu waxaa weeye haddii aad waddo yar iskaga hortimaadaan ha ka leexanina wey ruuxa muslimka xurmo waa ka leexan ruuxa waayeelka ruuxa xurmanaysa waa ka leexan soo ma gaalo xurmo ma lehee haddaad warda iskaga hortimaadaan ha ka leexanina wey asagoo ciribka ha maro ha jira derbiga asagoo taalla lakin xadiid macnihiisa ma aha waddo weyn iskaga hor timaadeenoo ballaaran raasa asaga su dib logu dhaco ma hadday waddadu weyn tahay adna banaankaas bannaan maro xadiidku wuxuu ka hadlaya waddo cidhiidha iska hor waddada cidhiidhiga waxay keenaysaa inaad ruux xurmayso ka lexdo maaha muslimiinta xurma kugu le gaalka ka lexan asagoo derbigaa jiro iska soo cadow marka derbigaa xoqa weeye ma aha waddo weyn intaad kaga hor timaado banku dhalay ah inaad asaga raadsato daba taa waa dhibid ta waa dhibid iyo iidaawe lamana ogolo iyada dhib aysan kasbanin wey laakiin taladiida waxa wey yaan la ixtiraamin baa leh yaan la xurmaynin ilaahay baa duleeyey ilahay bay ku kufriyeen rasuulkiisii bay diideen diintay diideen ayb ya yaa ku jira ya shiklka loo dhigo markaad ku jiraan xusulka udhig ayb baabu man sallama cala dimiyi ishaaratan wuxuu baab yahay ciddii ku salaantay dimiga ishaaro yani farfiiqdii midaarid xadaثna sadqa ibn musa qaala akhbarana xabs bn khiyaad can caasim bn sulayman alaxwal can xamaad ibn abi sulayman faqiihu saduuq ila anahu rumya bilirja walahu awhaam can ibrahim الnaqci ibrahim bn yaziid الnaqci can calqamata bn qays الnaqci qaal inama slma cabdullahi cala dahaaqiin ishaaratan cabdullahi marka waxaa u jeedaa ibn mascuud inama slma cabdullah cabdullahi wuxuu salaamay cala dahaaqiin qolyaha duqaanada ah oo yani guddoomiyeyaasha waxaa weeyaan ahlu kitaabka yuhuudiya nasaara ee beerleyda ah fallaxiinta ah, ishaaratan ishaarada midaarid gacan buu ku salaami jiray ama madaxu ku salaami jiray laakiin salaam calaykum muusa dhihi jirin buu leehay salaamu calaykum usa dhihi jirin saasuu dhihi jiray ama madaxu ku salaami jiray laakiin inuu salaam calaykum ma dhici jirin buu leehay saxiib ishaarada waa la diiday shareecadaa diiday ninka ama salaamta saxiga ku salaamo oga jawaab ama iska garan ama af kalaba ma bardeen iyo satiin dee kaga bax xadaثna cmr bn caaصim ibn cubaydiلlah abu cuثmaan alqaysi laysa bihi ba's qaala xadaثna hamaam ibn yaxya qaala xadaثna qataada can anas qaala mara yahuudiyu calى الnabiy nin yahuudia nabiga soo maray faqala wuxuu uhi assaamu calaykum geeri hadin ku dhacdabo nagbaca dhammaada ibr noqda buui assaamu calaykum yani almowtu calaykum furqadan gala buui faradda asxaabuhu الsalaam asxaabta nabi maxamed salaanta bay u jawaabeen salaan saxay moodeen wacalaykum asalaam bay yidhahen waa salaameen faqaala nabi wuxuu yidhi qaala assalaamu calaykum nabiga wuxuu ninka wuxuu idin yidhi assalaamu calaykum buu idin yidhi faukida alyahuudi yahudi baa la soo qabtay laga daba tegey saxaaba ka dabata waa la soo qabtay dhab waryaa maxaa tegey la soo qabtay faactarafu waa qirtay wuxuu yidhi waa runtii nabi maxamed siduu sheegay weeyo waa ina habaarinimayo waxba qarin mahaye inay dilaan bay dacyaan ka shaqeeyaan nab xudayaan nadiif araha ka qaada rudduu calayhi maa qaal wuxuu yidhi ugu jawaabay ood idin yidhi assaamu calaykum wa calaykum dhah idinku muslimiin baati waa laidinka aqbali laakiin isagu waa faajir daaliman kaafir oo idinku xadgudbay waxba laga aqbali maayo baabun kayfa radd calى ahli dima inoo jooga hada biاllahi atawfiiq